islaamnimadkiisa asixitaanka uu asaxayo xadarahu uu ku soo xaadiray almowtu geeridii oo bimacnaa ruux dee adigu aada u xanuunsanaya geeridiina ay kuba soo xaadirtay laakiin weli markaa naftii aanay kaba gurmahayn hadduu waqtigaa islaamo islaamkiisu in lagaba aqbalayo ansaxayo islaamnimo loogu xukmin ayuu wixii u daliilahaa ama daliilkiisii buu baabkeedii yahay maa lam yashrac haddaanu gudagelin waa inta aanu gudagelin fi nazci kora bixitaanka ay naftu baxayso ee laga saarayo ani weli halkaa gaadhin wa huwa algarqaratu ashrucu fi nasci oo damiirkan dee kolley ficilkan iyo shraacdan maserka aan kaba fahmaynaan damiir ahaanta ugu celinayna wa huwa shuruuca nascigu ama waqtigan uu ruuxa dee naftii ay ka gurmayso ee uu biraab dee gudagelayo in naftii lagaba qaado laga saaro alqarqaratu waa xaalada lagu magacaabo alqarqar ee ruuxdu ay dee xagga dambaba intay kasoo baxday inahana isugu imanayso hore wanaski jawaazi listikfaari wa baabu naski jawaazi listikfaari dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo naski banaanidii ay banaaneyd nasikitaankii la naskay lilmushrikiina dadka gaalada loo istikfaar dalbo oo ruux gaalnimo ku dhintay in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo oo waqtigii hore dee iska ibaaxadii ama bara-adii asriyada ahayd iska banaanaa taas naskitaankii la naskay inay banaanayn ruux gaalnimo ku dhintay in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyaa wdariiri wabaabu dariiri waxaa kalu waa baab dheer wey tarjamo dheero u dheereeye axaadiisu maba badna laakiin waa waxyaalahan xadiiska axaadiista ka faa'iidaysanne wdariiri wabaabu dariiri daliilka baabkiisii weeye calى ana man shaksigii maata dhinta calى shirki gaalnimo ku dhinta fahuwa min asxaabi اljaxiimi ehlu naarka ama jaxiimo iyo naarta magacyadeedii mid kamida weeye ayuu asxaabteeda kaba mid yahay waa ehlu naar walaa yunqiduhu ma nabadgelinayo oo kama korinayo kama badbaadinayo min dalika waa dukuulkaa uu naar gelayo weliba ku daa'imayo shay-un min alwasaa'il wax wasaaisha kamida nasabkiisii qaraabadii nebi ama cid kale oo dee waxa weeyaan ilaah agtiisa manzilo weyn kule uu uba dhowaa iyo camalkii saalixa ahaa ama waxyaalo khayr uu markii hore in badan samayn jiray waxyaalahaasoo oo dhami ina kama badbaadinayaan e, inuu naar gelayo weliba ku daaimayo kol haddii uu ku shirkii ku dhintay bal umuurahaasoo oo dhami ma inoogu imanayaan waxa weeyaba bal waxaan arki doonaa waa dee waaqaco keliya ama arrin keliya axaadiis kaba hadlaysa ama laba xadiis oo kaba hadlaya ayuun baabay baabku waxa inoogu iman uu yahay wuxuu yihi imaamku raximah الlahu taعaalى وxadaثnii xarmlaة بnu yaحya التujibiy qala akbarana cabdالlahi بn wahbi qala akbaranii yunus عan ibn شihaabi qala akbaranii سacيid بn الmuصayب can abihi qala anahu qaal bal waa sanadkii ugu horeeya in yar baan ku yar joogsanaynaa un xarmalat bnu yaxya xalayba waan soo aragnay oo kallay in ka horeysayna waan soo aragnay waa nin raggii atbaacu taabiciintii laba kulmay ahaa shaaficina asxaabtiisii iyo dadkii dee kaba mid ahaa oo kutubta shaaficiyada marka shaafici wax laga soo naqlinayo dee dadkaa wax ka soo naqliya ama kolkol kalaamkoodu yimaado xarmalaha yimaada waa ninkan waayo xarmalayaal kale oo kutubta inoogu sugaan baaba jira bal kitaabkan ayaa waxaa ku iman doona waxa weeye xarmalatu min cimraan oo ninkan awowgii ah oo kaba sii heer sarreeya xagga itqaanka ee kana daba ka horeeya oo isagu dee markaase waa ninkan waa ninka asxaabta shaafica maxartiisii raggii ninkii kaba mid ahaa weeye anin reer masar oo kale laba boqol iyo afartameeyihii hijrada dabadooduun dhintay <clears throat> waynu soo aragnay laakiin wuxuu ka warrayay cibaarada uu muslim ka cabiray xadathaniina kolley ishaarana way inoo horeysay ama dee marar aan soo ishaarnay xadahanaa iyo xadathanii farqiga u dhexeeya macnaha ujeedadu marna waa kan ifraad buu isticmaalayaa kolna jamac buu isticmaalayaa casharka caawaba way inoogu jiri doontaa duruqda inoo soo socotaa horena waanu soo aragnay de walow baad istixsaantay san de wa waxaan ugu celcelinaha si loo dabdiyo ay tahay <clears throat> waxa ay tahay bay idhaano de istixsaan baabkii haba ahaatee markuu keligii yahay ruuxan muxadiska cidda xadiiskan uu sheegayaa waxaa haboon oo fiican inuu xadathani yidhaah isagunba u warramayey waa anigu ii warramo markaa cid kale lama jiro laakiin hadday dila joogaan kale markaa sida fiicani waxa weeye inuu jamac ka cabiro uu noo warramay weeye xadathana oo de waa isaga iyo dad kaloo la jiray <coughs> waana istixsaan baabkeede wax laazima ma aha oo ruux keliya xadathana waa odhan karaayo bal waxaa ku xiga akbarana cabd llahi ibn markay mslim iyada tay uu isagoo isticmaalayo xadaثanii ama akbarani kolley mslim waa kala farqiyaa dee culimadii reer mashriqiya in badan waana ti isilaaxii markii dambe muxadisiinta kuba batay oo ah walow luqada aani wax udhexeeyaa jirin akhbaranii iyo xadaثanii uu ii waramay un ay tahay laakiin isilaaxa ayaa dee waxa markii dambe cinda almuxadisiin iska shuhrowday madhabta muslimiyana weeye culimadii mashaariqana uba badnayd in ay xadaaniina loo isticmaalo waxaa sheeka carabkiisa laga maqlay sheekuu aqriyayey la dhegaysanayey akhbaraniina ama akhbaranaana loo isticmaalo sheekh hadduu isagu lagu dul aqriyayo axadda labadii ayaa aqriyaya sheekuna waa dhegaysanaya waa axaadiistiisi waa la socdo sidaasaa lagaga warinaya bal taas oo kale lakin waa markay meelahan hore ay tahay halkan imika ibn wahb iyo dadka halkan wixii imika waxa isticmaali doona markaa cabd llahi ibn ibn kuwaas maaha isilaaxa waxaa la arkaa inay si guud ahaytay lakiin waa muslim iyo khaasatan dad kaba dambeeya iyo isilaaxoodii ahayn bal waxaa meesha jira caawa ah, cabdullahi ibn wahab horena waan usoo yar aragnay lakin in yar baan caawa ku joogsanaya waa nin imaama ama dahabi kaba cabiro sheikh alislaam waa nin ilaahay isugu daray cilmi aad iyo aad u badnaa oo de waa nin musanifa axaadiistiisna kumayaal iyo kumayaal ay ahayd isagu warinaya saxaabtii malikna ka mid buu ahaaye in badan waana nin faqiha markaas muxadisa laakiin arrinka labaad ee miisada uu leeyahayna camal baa ilaahay siiyey oo wuxuu ahaa min ru'uusi اlcilmi wاlcamal ra'si xagga cilmigu ku ahaa ra'sina xagga camalka ayuu ku ahaa waana dadka adee kole taraajimtoodna xaafis bay tahay bal habkii culimadu ahaan jirtay iyo waxyaalaha waa dee suluugood iyo dhaqankoodu soo waa dadka taraajumtooda lagaba helo waxay dhaheen dahrigiisu uqaybiyey saddex qaybood oo afar bilood masr buu joogay reer masr xarmalahan iyo cabdالlahi بn wahab iyo yunuso reer aylaha adee degay markii dambe masr intaba waa reer masr qaybta dambena waa reer madina sanadka afar bilood dadku cilmiga beri jiray de waa ninka musanifka ah masr afar bilood wuxuu tegi jiray meelaha suquurtii halkii xuduudii muslimiinta iyo reer rum khaasatan iyaga dee nimankii reer rum baa isku dha janibkaas la iskuba hayay ama ha noqdeen suquurtii badda inta badan oo badnaa sida iska dee maraakibtooda ay soo gaadhisay dee dagaalka had iyo goor looba diyaar ahaa oo afar biloodna halkaa ribaad buu u jooga oo raabidoodii de hadda in kalena xajkoodoon oo muddo dheerna loo sii soconayo marka masr laga yimaade muddo dheerna looga soo soconayo dhowr biloodna waaba xajkiisay ahaydba oo waxaa la arkaa dhowr iyo soddon goorna waa xaje waqtigiisu taas bay ahaydba bal umuuraha jira waxaa kaba mid ah xagga dhimashadiisa sababteed waa nin atbaacu taabiciintii horta aan sheegay waliba kuwoodii dambe kitaab buu leeyahay ahwaalu yawmi alqiyaama la yidhaah kitaabkii dee kolley male inama soo gaadhin waa qiyaamada iyo ahwaasheedu kaba hadlaa ninka caabidka ah ee khashyada iyo taqwada badanna waa ahaa waxaa la weydiistay bal kitaabkii in laga maqlo dee isagay taaliiftiisiitay si looga wariyo in lagaba maqlo dadkii bu yihi igu adeg yahay iga daayo adugu way isku adkeeyeen kitaabka waa lagu dul aqriyayey aqrintii markii lagu dul aqriyey ahwaashii qiyaamada la bilaabay ayuu miyir beelay ayaama dabadeedna waa dhintay waa khashadii iyo orinkan ayaama dabadeed waa kitaabkiisii un markii hore waalifay khashadii badayda uu lahaa khashadii kamuu soo noqon eti ayuu kuba dhintay imaamkani waxa weeye waa intaas ana nin caraba maaho waa cabdillahi ibn wahb alfihri baa kutubta utimaada fihrigana aabihii awowgii muslim ayay haweeney xoreysay ayaa reerkaas sii xoreeyay iyaduba waa mawle mawlaheed weliba marka reerku maahay waa reerkii xataa haweeneyda in wahmi mawladiisa ahayd baa iyadna mawlaadsi ahayd oo waa markaasa nin reerkaasi mala xoreynta hore lahaa bal arrinta kaleo dee laga yaabaa hore barkin uba maqlay dadka qaarna waabay cusub yihiine jirta ee isagana tarjamadiisa kuma sugan wuxuu yihi imaamkan baa wuxuu yihi wuxuu dee malaa goostay ku nadiray markuu ruux xanto ama hadduu xanibo kaba dhacdo inuu maalin soomo waa xantaa maalin buu soomaa nafti tii way ku hakan weyday way ku joogsan weyday oo dee tiina way dhibtay soomkii badnaa markuu xantaba maalin buu soomayay markii dee taasi ay socotay naftiisii ay taas ku joogsan weyday ayaa waxa uu bedelay arrinkii inuu markuu xantaba malaa dirham adigu sadaqaysto nafti way ka go'day waayo xoolihii baa maxbuuba xoolahadan iyo goorbaxayo nafti khalaas xantiisii bay ku daysay oo kale waayo soomkii way u adkeysanaysay ma shaqadiisiyo dhibtiisa tiimaydeyd laakiin markay noqotay lacag xoolihii inuu bixiyo marka tani kaba dhacdaba khalaas sibu deeto dahabi ba halkaa tarjamadiisa marku soo noqda la yidhaha kada kana alculamaa waktiyadii culimadu saasay ahayn arrintood waa ujeedada camalka iyo dee taasay ahayd cilmigood isay uguba dhaqmi jireen radia allahu tacaala canhu ardahu kalem waan dhaafay markaa tarjamadiisa lakin de siyar cala bn wala iyo kutubta taraajimta kabaleysan tarjamadiisa siyar cala bn wala ninka raba mujaladka sagaalaad buu ku jiraa weya y tarjamadiisa u kaba helaya dabcada shan iyo labaatankan ujeeda waayo dabcad kala duwan baa jira qaala akbaranii yunus can ibni shahaabin cabdullahi bni wahbi ayaa wuxuu yihi akbaranii yunusu yunus baa ii waramay can ibni shahaabin yunus اlayli yunus ibn yaziid oo asxaabtii waaweyneyd ee dee zuhri kaba mid ahaa ibnu shihaab zuhri moxamed ibnu muslim ayuu igaba warramay oo qaala wuxu uhi ibnu shihaab akbaranii saciid ibnu lmusayibi saciid ibnu lmusayib oo dee ahaa culimadii asbaad ahayd ee fuqahada ahayd ee dee iyaguna caamiliinta ahayd taabiciintii raggii ugu roonroonaana kamida waayo cahdigii cumar buu dhashay aabihii iyo awowgiina labaduba saxaabadii kamid weeye ayaa waxa weeye ii waramay saciid oo dee fuqadii waaweyneed ee madinana ah can abihi aabihi buu iga waramay aabihi markaa waa musayib kolley magacana sidan horeba usoo sheegnay musayib iyo musayab luqada ba waxa weeye in inta badan magacan way ku dabdiyaan oo waxay weliba jeclaystaan culimadu uu diidi jiraa la yidhaha musayab saciid baa nici jiro in musayib la yidhaaho si aanu ismafcuul u noqon lakiin magacyada kale o dhan ee iyada tan la suuro ah oo barhkood kitaabka ay noogu sugnaanayaan musayab un baa la akriyaa ee musayib lama akriyo marka abihi abihiina waxa weeye keligii saciid un baa ka wariyey cid kaloo raawi keliyu leeyahy maba jirto saciid un baa kaba wariyey marka xaakim oo sheegtay bukhaari iyo muslim inaanay warin dee raawi raawi keliya un le aanay wax kaba warin waxyaalahay culimadu kuba radiyeen qowlkoodu kaba mid yahay walo arinku uu saxaabi yahay oo ninkani saxaabi yahay can abihi qaala wuxuu ihi aabahaas baa odhanaya musayib ibnu xasn musayibna kollay dee xadiidka saxiixa ku sugan baaba ahaa inuu baycat ridwan ka qayb galay oo uu joogay oo de markaa islaamkiisu siay barhkood saa ay sheegtaan inuu muslimatulfatxiya arrinku ma aha ee waa horeeyey oo waa kaa baycat ridwan ba waa joogay de awoogi waa suurtagal muslimatulfatxi inuu yahay isaga abiya xazm qaala wuxuu yihi lama xadarat markii ay ku timi ay kusoo xaadirtay abaa aalibin abaa aalib alwafaatu geeridii macnaa calaamaadkii baa muuqday waa marka uu dhiman doono weli waxbuu fahmayaa garanaya waa kan jawaabayaba laakiin oo markaa may bilaabmin dee nafta guritaanke ay gurmaysay ee naftii laga saaraye laga bixinayo laakiin waa dee calaamaad mawd waa muuqdaayo haatan aad bu u cuslaaba markii abadaalib waa rasuulka ilaahay adeerkiisii soona dee gacan kuna kafaalo qaatayna soo koriyeen markii awowgii dhintay markii dambe bacd albicsanaa dee looba mari waayey ee si kastaba uu nusreeyey si kastaba u daafacay ayaa jaaءahu waxa u yimi rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa u yimi fawajada wuxuu helay rasuulki ilaahay cindahu inda aba cinda abi aalibin abi aalib agtiisa wuxuu kaba helay abaa jahlin oo macnaa waxa uga soo horeeyey oo isagoo ay la fadhiyo ama dhinaciisii fadhiyo ugu yimi ninkii cadowga ilaahay ahaa abu jahl iyo wa cabdullaahi marka waa cabdالlahi بn abi umayata bn الmغirati iyo nin labaad oo abu jahl ay ilmaadeer yihiin labadooda aaba ay walaalayeen oo la odranayay cabdالlahi بn abi umayata ibn الmغirati labadooda aabaa walaalaa baan leno de abi jahl waa cmr بn hishaam ibn الmغira kana waa cabdالlahi بn abi umaya ibn الmغira waana umu salama walaalkeed weeye waayo umu salama zawju rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam waa hindu binta abi umaya weeye waa ina abi umaya waa walaalkeed rasuulka ilahayna eedadii ruma dhasho ilmaabti bay ahaayeen ninkan adugu waa daba mar dambe u islaamay waktiyadii fatxu maka ay dhoweyd ba isagii abu sufyaan ibn اxarit ibn cabdilmuطalib oo rasuulka ilahay in adeerkaa in badanna rasuulka ilahi iyo muslimiinta usoo gebi jiray iyo markaas ayaa dariiqa ayay dhexday kula kulmeen labadooda islaamkooda aad bu u dambeeyey adugu markii waa islaamay isagu markii dambe walow dee raggii inta badan dhisa badnaa ahaaye faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi yaa cami adeerkayow qul waxaad tidhaahaa laa ilaaha ilا اllahu taas dheh kelimatan waxaan ka bedelaynaa de laa ilaha ila allahu di oo de imaka mafcuulhaan tahay qul waxaad tidhaha laa ilaha ila اllah qul waxaad tidhaha kelimatan kelima dheh kelimaduna dee walow ay dhowr kelimo ay tahay su ibnu malik bal hawa kelimatn biha kalaamu qad yu-am waa tan kelimatu tawxiid la yidhaha kol kol kalaam dhan ama kelimaad baa kelimo luqada carbeed layskaba idlaaqaayo kelimo laba yidhaah haddaba kelimadaa dheh oo waa waa laa ilaha illa lahu wa haddaan nasbino waxaanay dee saxaafid iyo kayrkiiba hal ay shaaraan halkan ama ay sheegaan in la rafciyana inay badanto haddii dee la rafciyo oo kelimatun aan idhaahno waxaan odhanaynaa hiya kelimatun waxa aan kaa dalbayaaba waa kelimo hadal badan maaha waa in yaroo kooban waa waxaad ku dhawaaqayso ashhadu waan markhaati kici laka adiga biha kelimadan cinda allahi ilaahay agtiisa kollay sida iyo xarakaysanaa dee dama iyo xarakaysan hadal bilaabmayuu noqon luqa ahaan waxa banaanaan lahaa ama icraab ahaan banaanaan lahaa in ashhad la yidhaaho oo ay dee jawaabtii dalabka ay noqoto qul deh laa ilaha ila allahu kalimatan ashhad maanaa haddaad tidhaaho ashhad oo dee inta badan ficilkada jawaabu dalabka ku nasisa inta badan shardi muqadar uu ku jasmisan yahan ujeeda kaa ku jasmisany bal taasna alla waa iska in dee jaa-iz ahaan icraab ahaan weeye ashhadu laka biha manaa ashhadu waan markhaati kici oo dee laka adiga biha kelimadaas aad ku dhawaaqday cind allahi ilagti o waxaan dee anigu mara kugu noqon ilaahay agtii inaad dee adigu tawxiidkaaba ku dhimatay aada shahaadatay faqaala abu jahlin abu jahl baa wuxuu yihi iyo waa cabdullaahi bn abi umaya ninkan kaloo dee abu aalibna u abti ahaa cabdullaahi bn abi umaya ya abaa aalibin abaa aalibow atargabu miyaad nacaysaa aad ka tegeysaa ka jeedsanaysaa can milati cabdilmualibi cabdimualib diintiisi aabbaha cabdimualib wixii uu kuba dhintay miyaad nacaysaa de haddaad kelimadaas tidhaaha weeyaan diintiisii ayaad kaba tagtaye mataasaad nacaysaa aabahagii dee maqaamkaa weyn iyo manziladaa weyn lahaa taasoo waa iyagoo adigu dee ka hor joogsaday inuu waktigaas waxa weeyaan ashahaato atarkabna ficilkana dee sida macruufka kol hadday cani ka dambaysana cid buu noqdaa haddii halkan can bedelkeeda fi ay taalo jacayl iyo doonid buu noqon lahaa weeye oo raqiba fiihina waa jeclaaday wixii uu doonay weeye ragiba canhuna uu nacay weeyaan bal qur-aanka watarqabuuna an tankixuuhuna aayaddaa suuratu nisa kuma sugan can iyo fii ma taalo labada tafsiirba way galeen oo labada tafsiirba lagu fasiray oo aad nacaysaan inaad guursataan iyo addee dooneysaan inaad guursataan labadaba tafsir waayo waa kolba sidii laqadara de mafi baa laqadaraya bacd mufasiriin can baa laqadaray labada macnoba markaa waa yimaadeen meesha ixtimaalkoodi atargabu can milati cabdilmualibi saasay ku yidhahan falam yazil kama suulin rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay yacriduhaa inuu bandhigayo kelimadii tawxiidka caleyhi calىa abi aalibin oo adeerkii ah dee adeerkiina wixii bal nusradii iyo ximaayadii iyo ti waxa weeyaan waa xade aan isagaba warrami karno maaha iyo xataa inuu dee kaga dhex baxay quraysh oo dhan waa kii xataa shicbigii laba galay taasoo adugu ilaa kuba dhimanaya ina daafacayo loo mari waayo yacriduhaa caleyh wayuciidu lahu waanu celinayayoo rasuulku lahu liabi aalibin tilka maqaalata odhaahdaas buu dib ugu celinayey oo macnaa rasuulka ilahi waa ku celceliyey weye kolba markuu dee iyaguna ay saa yidhaahaan ayuu u bandhigayay rasuulka ilaahi qul laa ilaha ilا اllahu kalimatan ashhadu laka biha cinda allahi kol de halkan ususha muslimna cibaaradan baa dhacday wayuciidu lahu tilka almaqaalata markaa lahu daad de baan damiirkii kaba dhignay rasuulka ilaahayna faacilkii buu noqonayaa maqaaladaa uu lahaa qul laa ilaha ila اllahu ayuu rasuulka ilahay uu ku celcelinayo weye si u bandhigo bal taasun uga helay intan weli uu hadli karayo intan aanay naftu kaba bixin bal taas ba way ahayd kolley nuskooyinku de riwaaya inoo dambaysaba marka la eego xadiidka dawruqda uu keeni doono oo bedelkeeda ay dhacday halkan yuciid wayacuudaani fi tilka almaqaalati oo marka haddii taa damiirku tasniya uu noqdo labadii weeye abujahl iyo in abi umaya ama cabdullahi bn abi umaya ayaa weylaamayeenoo markuu rasuulku yidhaaho dee uu bandhigaba iyaguna hadalkoodii bay ku celinayeen ahaa atargabu can milati cabdilmualib bal dee waxa weeyaan yacuudaani waana bukhaariyo taba dhacday walow halkaa bitilka almaqaalati ay dhacday suuratu qasas iyo horta tafsiirkeeda halku kusoo arooriyo ayadda inaka laa tahdi waxa man axbabta waxa weeye bal taasi way dhacday kollay muslimna imaka tan saasaan kuba fasiraynaa riwaayada dambena de waaban arki doonaa oo iyada cibaaradan dhacday waan arki doonaa ee haddii la tasniyeyana abijahar iyo ibnu abi umaya ayay noqon haddii dee nusqooyinka inta badan xaggan dhacdayna waa lahu rasuulka ilahay baa ku celinaya hadalkiiba ku celcelinaya weyn xataa qaala abu aalibin arrinku waa socday ilaa uu abu aalib yihi aakhira ma kalamahum waa wixii uu kula hadlo kii ugu dambeeyey o hadalkiisi ugu dambeeyey huwa calى milati cabdilmuطalib waa diiday inuu ashahaato de ilaah baa subxaanaه watacaala waxa weeyaan qadar kale ilaah baan dee hanuunin rasuulka ilaahay inkastuu doonay inuu hanuunana de kol haddaan rabbi uqadarin kol haddaan ilaahay hanuuninahayn isagu ma hanuunin karo ayadaabay taasi inooguba iman markaasa wuxuu uhi huwa isagu calى milati cabdilmuطalibi cabdimuطalib miladiisii ayuu kuba sugan yahay kolley cibaaradan dee daahirka ina hadalkiisu huwa muu odran isagu kolley cibaaradiisu ana ayay ahaydba waxay marka halka nawowi leeyahay raximah llahu tacaala fahada min axsani اlaadaabi wataصarufaat marka la eego taصarufaat waa taصarufaat ruwaadeed buu leeyaho adaabta iyo tasarufaadka kuwa ugu fiican buu tani kaba midyo macnaa adabka ah ruuxu hadduu cid kale soo xun oo laga dee hadal aan la odhan karin ama aan toosnayna uu matalan soo naqlinayo inuu la yimaado damiir algeyb oonu isu isu nisbayn wixii xumaa isaga aanu isu nisbayn ee damiir algeyba uu la yimaado ayaa haboonoo baltana waa taas inay daahirku la ana inuu yidhi lakiin xikaayada hadalkaa aad kaba xikaayoonayso tii baaba dee aan habooneyn kalina mala axaadiisa waabay kusoo yar noqnoqotaa xadiidkii ahaa markaa ibnu aadamku aayad sujuudeed uu aqriyo ee uu markaa sujuudo shaydaankiibaa ooyoo dheeraanayo markaasaa wuxuu odhanayaa yaa weylahu umira ibnu aadama bisujuudi fasajad falahu ljana macnaa yaaw dee asalku waxa yaa weyli lakiin lafiga maxaa ku yimi shaydaankii isagu damiir qaybood lagama cabiray waa hadalkiisii odhanayay oo kale bal markaa waa de adabtay kaba mid tahay waxa xun inaan ruuxu markuu ka xikaayoonayo isu tiirina bal de iska fogeyn bay tahay damiirkaaba la isticmaalo waa iska fogeyn bal markaa taasba wey waaba waa diiday an yaqula inuu yidhaaho laa ilaha ila اllahu inuu yidhaaho diiday faqala rasuulku waa jeclaa waa doonayay lakin caaqat اlaqdaar de waa qadarkii miyaa laga dhaafi karaa oo laga gudbi karaa faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam welibana wuu aqoonsanaa yaqiinsanaa rasuulku inuu run sheegayo laakiin haddana xaaladiisi taas bay ahayd oo wahum yanhawna canhu wayan-awna canhu waaba dee waxyaalihii lagu fasiraa bay kaba mid ahayd abu daalib oo kale dadkii bay u diidayaan daafacayaa ilaalinaya waa kaan loo mari waayey haddana wayan-awna canhu way ka dheeraanayaan oo dee ka durkayaan oo ma raacayaan oo ma aqbalayaan ti bal adigu waa aad tafaasirtii lagu fasire mid ahaan <clears throat> wa aba an yaqula la ilah faqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxu uhi ama wallahi ayaan ku dhaartee la astakfirana laka ilah baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa waa dee wixii weynaaya uu taray ilah baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa maa lam unha canka haddaan lay diidin ilah baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa bal amaadana walow nawi faa'iide aada u fiicanna halkan uu sheekh kaba soo naqlinayo ibnu shajari la yidhaaho lakiin khulaasadeeda ah amadani horta mimtu ma shadna waayo dee ama macno kale yeelataa waa tan iyadoo macaanile luqadiiba lagu yaqaano ama horta waxa weeyaan hamsadeed ama miimteedani way takfiifsan tahay marka waxaana ay tahay un de kol adaatu istiftaax bay utimaaddaayo ala ayay laba mid tahay oo ala bay laba mid tahay in kolna bimacnaa xaqa oo dee kalaamkii un baa lagu bilaabanaya oo alaabay laba mid tahay oo ama ina zaydan mundaliqun oo kale manaa alaa ina zaydan mundaliqun laakiin kolla bimacnaa xaqan bay utimaadaa waa sida meelahan o kaleo marka qasam ka horeyso oo kale o ama manaa xaqan waxa dhab ahaan weeye iyo waxa xaqba ah wallahi baan ku dhaartay la astakfirana laka ma lam unha canka markaa markay bimacnaa xaqan tahay meelahan oo kale tahay kolkol maca alifteeday gooyaanoo miimta suuradeedii unbaa hadha oo de waa kalaamkan dambe un la xidhiidhsan tahay calaa kuli xaalin mashhadna baan leenahay waana ta aadaadka istiftaaxana noqota wuxuu rasuulka ilaahay ku dhaartayba inuu ilaahay dembi dhaaf uweydiiyo haddii aan loo diidin oon ilaahay de xaggiisa nahyi ugaba iman faanzla allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey ma kana lلnabiyi wاladina amanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim ma kana uma sugnaanin weeye uma haboono weeye oo bacdama kana yambagi lahum weeyaan oo wax dee uhaboon oo iyagu ay dee u banaanba ma aha macnuhuna waa nahyi oo ha ka dheeraadeen hay ka fogaadeen buu markaa macnuu noqonaya ma kana lلنbiyi nebigii iyo ladina kuwii aamanuu rumeeyey an ystakfiruu inay dembi dhaaf u dalbaan lilmushrikiina kuwii gaalada ahaa ee gaalnimo kuba dhintay ama mushrikiintii walow kaanuu haba ahaadeen kuwa mushrikiintu ulilqurbaa qaraabo kuwa u saaxiibo xigtadooda aad iyo aad ugu dhow min bacdi ma tabayana intay u caddaatay dabadeed lahum iyaga anahum kuwa mushrikiintii asxaabu ljaxiimi naarta inay asxaabteeda yihiin oo de ay ku dhinteen gaalnimo inay dee ilaahay dambi dhaaf u weydiiyaan wax u haboon wax u banaan maaha ee ha iska ilaaliyeeno ha kaba fogaadeeno markaasaa rasuulka ilaahay baa taas iyo dee muslimiintii iyo mu'miniintiiba waa lagaba nahiyey weliba aayadda waxaa laba socotay iyadoo ilaahay si aan dee looba xujaysan aan loo odhan nebi ibraahim ba aabihii waa ka u istikfaarta dalbay bal masalan ayaa ilaahay wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabihi ilaa can mawcidati wacadaha iyah فلما تبينa لh أنه عadو للahi تبرأa minه oo نبي إبراهيم استiغفاartii u aabihii u dembi dhaaf dalbay waxa wey waa balنqاad uu markii hore ugu balن qaaday balنqاadkuna waa tay de kuba sugan iyadaa suuرaةu maryam taas oo kuba sugnayd oo de ilahay baan ku weydiin doonaa dembi dhaaf ilahay waxaadi o goor de mid aniga ibar de waxa wey ducadayda aqbalo taas oo kale balنqاadkana waa fuliyey oo suuرaةu شhacray kuba sugan tahay وغfir inahu kana min adalin waata shucarana kuba sugan markii dambe laakiin ay arrinta u caddaatay waa kaa ka beri noqday oo haddaba taasay ahayd waxay markaa banaan maaha kol hadduu ruuxu gaalnimo ku dhintay in loo istikfaar dalbo taas baa ilaahay soo dejiyey وأنزل waan usoo dejiyey الlahu ilahay taعalى في abi طاaلبi في شhأن abi طاaلبi oo faqاla لرasuuل الlahi صلى الlaهu عليه وسلم ilahay baa wuxuu ku yihi inaka adigu nebi mحamedow laa تhdي ma hanuuninaysid waa oo qalbigiisa hidaayo iyo tawfiiq ma gelinaysid man axbabta ruuxii aada jeclaato man axbabtahu manaa axbabtahu weeye liqaraabati ama dee qaraabanimadiisan dee uu isaga kuba dhow yahay ama axbabta hidaayatahuba haddaan mafcuulkii taas qadarno in hanuunkiisa aada jeclaato inuu hanuuno adigu mid karaya inuu hanuuniyo iimaan iyo hidaaye qalbigiisa geliyo ma tihid walaakina allaha ilaahay baa yahdi hanuuninaya man yashaau ciduu doonaba wahuwa isagaana aclamu og bilmuhtadiina kuwa hanuunaya waa ciddii dee uu qadaray hanuun ciddii iyagu qaabiliye jaanibkaa ule isaga og weeye kuwaasaanu hanuuninaya ilaahay malaayadana way soo degtay kolley imaka tafsiir dee iyo xadiidka in badan kuma sii raagraagayno si casharku inooguma socdo eeaayaddan suurat lqasas waaqicada iyadii bay kusoo degto dee mar waa aayad makiye ah abu aalibna dhimashadiisu makay ahayd dee waa qubayl alhijra ayaabay dee a markaa ay haydba ma sanadii tobnaad ee bicsada ayay ahaydba ayaddani way kuma soo degto hidaayadan ilaahay anfiye rasuulka ilaahay yihi ma hanuuninaysid ciddii aad jeclaato ama aan idhaahna axbabtahu liqaraabati ama axbabta hidaayatahu aan idhaahnaba labada tafsiir ba culimada axbabta an yahtadiya waa halkan keenaan labada taqdiir be de waa waqtiyadaas bay soo degtay lakiin aayaddan kale suuratu tawbay ku sugan tahay tawbadna waa qr-aanka qaybihii ugu dhama dee suuradihii qayb mararkii dambe soo dego sanadii sagaalaad bay xawaadisteedii iyo de markii tabuuk loo baxay iyo umuurahaasaba uba badan taasoo waa suuro dambeysay xadiiskuna waa ka tan inooguba yimi kollay kutubu tafsiirna sababo kaloo nuzuulkeeda oo dadkii muminiinta mu'miniintahay oo yihi de marka ehelka iyagii baan istikfaar dalbayna waa ka nebi ibraahim ba istikfaar dalbaya umuuro kale oo dee kutubta tafsiirka inoogu sugan oo asbaabeedna waa soo jiraane laakiin waxaa jirta uun dee horta bal sababtana way lahayd sababo kaleo kuwa kutubta tafsiir inoogu suganna way lahayde laakiin waxaa jira aayaddani markiiba de way soo degtay innaka laa taadi man axbabte laakiin aayaddan istikfaarta nahiyeysaa walow sababta hore ay leedahay qadiyadan abu daaliben hayno sababo dambena ay jiraan dee suuradduna ama aayadduna aktar min sabab way yeelataayo kuwo kale kaleo lamidiba way jiraan oo sabab wax ka badan kusoo degaye laakiin nuzuulkeedu waa dambeeyey un weeye sababteedu waa horeysay sababo kalena intaa dabadeed dhacayna way jireen nuzuulkeedu waa dambeeyey oo maaha inay dee intii hore dee ama maka aayaddani aayad makiya ay tahay iyadoo suurad madaniya kuba sugan maaha way dambeysay laakiin sababtan iyo sababo kaley lahayd oo sababteedna way tacaduday sababaha qaarna way horeeyeen aayadduna dee mudday kaba dambeysay taasoo maha macnuu in markii arrintu dhacday abu aalib dhintay rasuulkii ilaahay taa yidhiba ay aayaddan iyo nahyigani soo degeen nahyigana aad buu u dambeeye laakiin kan baa horeeya suuratulqasas inooguba sugan taasba weye bal xadiidka markaa kolley dee umuurihii uu tarjamada inoogu dhigta way kuba sugan tahayoo rasuulkii ilaahay isagoo abu aalib sakaraad ah waa kan u yimi waa kan islaamnimo u bandhigay bandhiga islaamnimo u bandhigayna waxay dee daliil u tahay in dee hadduu ruuxu waqtiga caynkaasa shahaato isagoon camal markaa la eegaya aanu jirin dee ictiqaadna uu jiro inay ansaxayso islaamnimadkiisaasi bal ruux muwaxida laguma tirinayo laakiin kollay dee shardigu waxa weeye inaanu xaalo siyaaq ama xaalo qarqaro gaadhin waayo ilaahay baa subxaana watacaala qur'aanka dee wuxuu inooguma sheegay inaanay towbadu waxa weeye suuraة nisati ilaahay subxaanaه wataعaalى walaysat الtوbaة liladina yacmaluuna الsayiئaati xatى ida xadara axadahm الmowt qaala inii tubtu اlآna wala ladina yamuutuuna whm kufaar oo kuwa intay sayi-aadkii sameeyaan marka ay geeridu ku timaade ujeedadu xaalad siyaaqa ay jiraan ee nafta ay kaba gurmayso odhanaya inii tubtu lan kuwa tawba umay sugnaan waxaana rasuulka ilaahay xadiidu kuba yidhi in allaha yaqbalu tawbata alcabdi ma lam yuqarqir intaani naftiisu qarqarada soo gaadhin waktigaa dee malagibaa u muuqanaya waxyaalaha loogama waramaya waxyaalo ay muuqanayaan bo xaalo mucayano weeye xaaladii hore waa kaba tegay marka caynkaasa tawbadiisu ma furno lama aqbalayo bal adigu markaa hadduu ruuxu ruuxu dee sakaraad bayay dee geeri naf lagaba eegayo lakin markaa aanu dee nafi aanay ka gurmahayn xalo qarqaro gaadhin waa san dee xadiidka inooguma sugan haddii aan laba odhan dee siyaaqibu ku jiray e eh, lakiin arrin khaas ay haytan oo dee rasuulka ilaahay waa kan isagaba shafaaco gaara u shafaaco qaaday oo taa baabkeed bay aani la odhan waayo dee shafaacana way inoo iman doontaa <clears throat> shafaacadaas oo ah in la in rasuulka ilaahay sababtii naarta lagaga fudaydiya abaalib iyo dee arrimaha uu lahaa oo uu yahay ahwanu ahlinnaari cadaaban ehlunaarka o dhan ka ugu naar fuda kama baxayo naar laakiin naartii baa laga fudaydiyey waa shafaaco darak asfal buu ku sugnaan lahay lakiin umuurahan iyo dee rasuulka ilaahay shafaacadii ayaa laga soo saarayo oo dee hal arkaa un dee halkaa raismagaadhadiisa dhimbil yar iyo dhuxul yaroo kaba saaran o lakiin haddana maskaxdiisu la karayso anu islahayn ruux baa kaa cadaab fudud in cadaabkiisiyo isagaa de ahwanu ahlinaar cadaaban iyo la weydiiya cabaas baa weydiiyey oo dee rasuulka ilahi baa taa uguma jawaabay baxdax min in la yeelayo haddii kalena u darka alasfal uu kuba sugnaan lahaa bal arrinkaasi waa inoogu sugan yahay arrinta kale iyaduna xadiidka inooguma sugan ee istikfaartan waa intii uu tarjamada udhigtay waa tan haddii dee waqtiyada qaarkood intaani aayaadkani ama aayadani soo degin suuratu tawba dadka qaarkood istikfaar iyo waxyaale ay laba iman jireen baraa-adii asriyad ahayd iyagoo iskaga dhaqmaya waa la nahiyeeya oo ruux gaalnimo ku dhintay ayankan ilahay dembi dhaaf in loo weydiiyo ama laydhaa ilaahay naxariis ooga dalba wax banaan maha dembi bay noqonaysaa ilahayna umaba naxariisanayo kaas ba dee ruuxii shirki ku dhintayna inuu naar gelayo oo qaraabadiisii dhaweyd sidaa dee rasuulka ilaahay wax weyn wax weynna waa u taray diintaabu wax weyn uba taray ee difaac iyo ximaayadii iyo dacwada uu ilaalinayay rasuulka ilaahayna kafaaradii horena waa lahaa marka dambena ximaayadiisa waa lahaa haddana dee rasuulka ilaahay kol hadduu gaalnimo ku dhintay tiimay ka badbaadin walow shafaaco gaara uu helay si aan sheegayno oo bal markaa ruuxii gaalnimo ku dhintay wasiilo kasta khayr uu samayn jiro badan ixsaan uu lahaa ama qaraabadiisi iyo nasabkii wax badbaadinaya maba jiraan waana intii tarjamadaba xadiidka way noogu wada sugan tahay وxadثna isحاq بن ibrahim وcبد بن حmaydin qala أخbarana cabdالرaزاq qala أخbarana mcmr xa وxadثna xasن الxulwaniي وcبد بن حmaydin qala xadثna yعqوb whuwa بن ibrahim بن sعdi qala xadثnي abي عan صاlح kilaahumaa can الzuriyi bhada isnaad martay inoo soo socdaa ma jiro ee waxyaalo yaroo ay ku kala duwan yihiin isagoo inoo sheegaya mooye waa martigii hore aynu soo maray isxaaq ibnu ibrahim kolley dee waa tan lagu soo noqnoqonayo waa imaamkii ina rahawey de inay iska badisaan barono waa taas walo inaan tarjamo de waa imaam macruufe cabdi xumeydna waa kii inaguga soo noqnoqday xalayna waaban haynay cabdirazaq ibnu hamaam asancanina isna waan soo aragnay macmar ibnu rashid xasankana mqadimadii waan kusoo maro waa nin musanif oo xaafid ah oo iqa oo xasan ibnu cali ibnu muxamed la idhaaho de cabdi ibnu xumaydna waa ken marka maxay sanadku yahay eg markii hore isxaaq ibnu ibrahim iyo cabdi ibnu xumayd buu muslim xadiidka ka wada maqlay labadoodii iyay ka wada maqleen oo u wada sheeka cabdurazaq cabdurazaqna macmar buu ka warinaya sanad kalu ku laabmay haddana muslim baa sheekh kalu leeya ku laabmo wuxuu hi waxadaanaa xasanu ilxulwaniyu wa cabdi ibnu xumayd marka cabdi ibnu xumayd isxaaq ibnu ibraahimna markaa hore waa la jiray iminkana wuu la socdaa xasan waxaan u kala duwayna markaa hore sheekh cabdurazaq bay labadooda hore ka maqleen iminkana sheekh labaad buu cabdi ibnu xumayd yeeshayoo uu xasan ku waafaqsan yahay marka xasan ibnu cali ibnu moxamed alxulwani iyo cabdi ibnu xumayd ayaa labadoodii maxay yidhaha markii horena qaalaada waa cabdi ibnu xumayd iyo isxaaq ibnu ibraahim baa lahaa akhbarana cabdurazaq cabdi ibnu xumayd mar labaad iyo xasan alxulwanina haddana maxay yidhaaheen xadahana yacqubu markaa cabdirazaq imika meshii ma jiro yacquub yacquubku ninku yahayna wuu inoo sheegay oo wuxuu hi wahuwa ibnu ibrahim ibnu sacd wa muslim baa xaggiisa kala yimi si uu inoogu caddeeyo waa nin dee isaguna hiqo ah aada u qiimo badnaa oo yacquub ibnu ibrahim ibnu sacd la yidhaaho cabih ibrahim ibnu sacdna ruwaaduu kamid yahay isna rijaalu صaxiixayn oo de waa hiqo awogood sacd ibnu ibrahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf isaguna waa nin qaadino ahaa hiqo oo siqaaru taabicina marka ibrahim ayo waa kan sanadku inoogu sugan yahayo wuxuu leeyahy qaala xadaثanii abi waa abihi ibrahim ibnu sacad waana qoyskii cabdiraxmaan ibnu cof oo yacquubka nin kale sacad la yidhaaho walaaliyiin baa jira oo awowgooda damba la magaca aabahood ibrahim isna qaadina waa noqday siqana waa ahaa awowgoodi markaa sacadkaasna sacad ibnu ibrahim ibn cabdiraxmaan ibnu cof weeyaan waa nin siqaaru taabiciin kamid oo ah, isaguna madiina iyo qaadi kaba noqdo isaguna caalim ahaa waa qoys waana cabdiraxmaan ibnu cof ayay wada gelayaan haddaba markaa aabihii baa muxuu yihi aabiyuu ka warinaya can saalixin saalix kilaahumaa baa imika inagu soo noqotay kilaahumaa dan eeg halkaynu celinaynaa sanadkun baanu eegeynaaye markii hore waxay ahayd xadathana isxaaq ibn ibrahim cabd ibn xmed qaala akbarana cabdirazaq qaala akbarana macmar macmar baan ku joogsanay markii hore macmar hayso haddana muxuu yihi xadathana xasan alxulwani cabd ibn xumeyd qaala waa labadani xadathana yacqubu qaala xadathanii abi can saalixin saalixaas sanadkan damaana ka tiro badan kii hore saalixaas iyo mcmarkii mcmar iبn rashid ayaa kilaahumaa labadoodu can zuhriy zuhri bay ka wariyeen marka mcmarkaa hore iyo salixan salixanna salix ibnu kaysan baa la idhaahaa waa nin caalim ahaa oo dee faqihna ahaa dee saaxiba murucana ahaa waa nin nin taabiciya ah. sheekhan uu kaba warinaya zuhrina waa ka da'weyna waayo isaga ibnu cumar iyo ibnu zubayr iyo waa arkay ama waxbuu kaba wariyey ama ibnu cumar walow dee zuhri ay riwaayaad dhacday ibnu cumar uu kaba warinayo inankiisa saalim baa udhexeeyaan kuwa dee uu ka warinayo kolle cid baa udhaxaysa bal markaa xagga de ahaan buu kaba weynaa waanu dhowr iyo toban sanadoodna waa ka geeri dambeeyo halkan ba waxay igu sugan cidda sharxu muslim haysata markaa uu sheegayay saalixa safxaadkana way sir bedelayaan ibtada bitacalumi min azuhriya walisaalixin tiscuuna sana maata bacda aarbaciina wa mia bal hadalka uu yidhi wuxuu wax bilaabay inuu wax barto uu zuhri wax ka barto isagoo sagaashin tira saalex ibnu kaysan sagaashan jir buu ahaa markaas buu bilaabay buu leeyahy boqol iyo afartankii dabadeedna waa dhintay aduu kale waa kalaam uu yihi xaakim ee culimadu aanay ku waafaqin taas zuhri waa la ogaya wuu kaba wariyey zuhrina waa ka da-wan yahay min baabi riwaayat alakabir can masaqir bay noqon e, lakiin hadalka xaakim ba boqol iyo lixdan da-diisu inay gaadhay oo u dee markaa taasi waxay noqonaysaa inuu waqtigii rasuulki ilaahay ba ama qablalbicto dhashay bay noqon hadday saa nin reer madiine ana uu ahaaye saxaabi waa noqon la walow mawaalidii yahay dahabi iyo ibnu xajar iyana way ku taasi oo wuxuu yidhaha toddobaatan jirna cilmigu ku bilaabay sagaashan jirna zuhri buu wax kagaba qaatay dee in badanna waa kaa kaba dambeeyey in badanna waa kaba weyna waana umuuro culimada ay leeyihin waxa waa mujaazafa un wax taasoo daliila loo hayaa ma jirto lakin waan ognahay inuu kaba weynaa bukhaariba matigiisay kuba sugantahay kitaabu zakat inuu zuhri kaba weynaa inuu ka geeri dambeeyena waan ognahay lakin waxa weeye dee arrinkan la sheegayo kollay saas maaha waa xaakim hadalkii bal hadda markaa waan wada helnay soma can zuriy bihada isnaad marka isnaadku waa kii hore ibnu shahaab buu markii hore ina soo yidhi muxuu noqonaysaa markaa akbaranii saciid ibn musayib can abihi ina intaasaan soo aragnay bislahu waa xadiiskii mid laba mid ah lakin inta udhaxaysa raggan buu inoo sheegaya kayra lakin ana xadiida saalixin waa saalix ibnu kaysaan xadiiskiisu intaha wuxuu ku dhammaaday cinda qawlihi faanzla allahu caza wajala fiihi ay fi abi aalibin walam yadkur iaayatayn labada aayadood ma sheegin halkaasuu ku joogsaday saalix ibnu kaysaan وqاla في xadيثi isaga xadيثkiisi wuxuu ku yihi halkii aynu وayuciidu lahu btilka المaqاalati markii hore kusoo maray وayacuudani في tilka المaqاalati ayuu صالح iبnu kaysan laftigiisa wa في xadيثi macmrin xadيثka macmr waxaa ku sugnayd makana hadi الكelimati صالح iyo macmrba labadaba صaحيixa bukhaari ba xadiثkooda iyo riwaayadooda ay kuba sugan tahay riwaayaadkan uu xaaleeyeen umatigeedii noo soo dhamayn markaasa halkaa ujeedadu wayacuudani fi tilka المaqaalati bedelkeeda maxaa ku sugnaa xadiidka macmar iyada cibaarada nimay jirine falam yazaalaa bihi inay iyaguna hadalka ku celcelinayaan kamay suurin ilaa ugu dambeyn hadalkaa hore yihi kolleyna umuur waa yar cadiina waa fera yar xadaثana mحamed بن cabad وبن abi cmar qaala xadaثna marwan kole marwan xalayna waan soo haynay can yazid wh bnu kaysana can abi xaazimi can abi hurayrata qaala bal abu xazim kanun baan yar sheegaya waayo yazid ibnu kaysana waa inoo soo noqnoqon doonaa abuxazimkan laba abuxazim baa inagu yar badnaan doono oo kitaabka ku iman doona dee kuwo kalena waa jira ani halkan kuwa geli kara weye ee taabiciintia abuxazim can abi hurayra iyo abuxazim can sahl bni sacd way kala weyn yihin oo abuxazimkan abu hurayre ka warinaya salmaan baa la idhaa haweeney alashtaciye laakiin ashtaca umuu dhalan haweeney caze la odhanayo reer ashtac ahayd oo mala xoreysay ayuu mawlaheedii ahayo taas baa reerka loogu nisbeeyo waana nin siqa ah waana ninka abu hurayre ka wariye ama ka kale waa nin ka yar ninkan taabiciinta raggii ugu yareeraa kamida salm bnu sacaad oo aada u cumriyey oo raggii madiine ugu geeri dambeeyey saxaabada rasuulka ayuu laba kulmo abuxazim alacraj baa la yidhahyo waa nin zaahidna ahaa salamat bnu dinaar baa ninkaa la yidhaha marka abuxazimka sahal ka wariyana salamat bnu dinar baa la yidhah abu xazim alacraj kol kol waa nin zaahid oo hadaladiisana kutubtaas raqaaiqo ay soo qaataan iyo qisastiisa kana abu hurayre ka warinayana salman baa la yidhahyo mawla caza alashtaciyi haweeneyda reer ashacayda qaala wuxuu yihi marka abu hurayra qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam licami rasuulki ilaahay baa adeerkii ku yihi cinda almowti markii uu dhimanayey qul laa ilaha ilا اllahu dheh ashhadu laka biha ywma alqiyaamati waa cibaaradan soo aragnay faabaa uu diiday adeerkii faanzl اllahu ilahay baa soo dejiyey oo macnaa siibuu ku dhintay gaalnimadii inaka la tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa xadaثna mحamed بn xatim بn maymuni qala xadaثna yaحya بn سacيidi waa imaamkii qabطan qala xadaثna yazid بn kaysana can abi xazimi الashtaciya waa kan imaka nisbadii lainoo kordhiyey markii hore abi xazim un baynu hayn abi xazim الashtaciyi ashtacina reerkan kamuu dhalan baan lena waa nin mawle ah ee waa haweeney caze la odhanaya reerka ahayd oo mawlahiisa ahayd mawlaadiisa ahayd can abi xazim الashtaciyi can abi hurayrata qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam licamihi adeerkii wuxuu ku yihi qul laa ilaha ilا اllah ashhadu laka biha ywma alqiyaamati qaala wuxuu yihi adeerkii baa odhanaya lawlaa an tucayiranii ay lawlaa makhaafata makarahtu an tucayiranii cid aan nacaye inay ceebayso qurayshun qurayshi haddaanay jirin oo maxay ku ceebeynayaan yaquuluuna waxay odhan inamaa xamalahu waxaa ku xambaaray calaa dalika de intii uu hore uu caafimaadka qabay waa kii diidanaaye waxaa hadalkan ku xambaaray inuu laa ilaha illa u aljazacu waa cabsi iyo argagaxa uu geerida ka argagaxay taasaa ku xambaartay haddaan la odhanayn la aqrartu biha waan qaboojin lahaayo biha waa kelimadaan ku qawlo cayneyk labadaada indhood oo ujeedada waan kaaga farxin lahaa waan kugu raaligelin lahaa waan odhan lahaaye laakiin waxaan dhacayaaba inay qorayshi tiraa waxaa maanta ka yeedhsiiyey hadalkan waa jazac waa jazac min almowt iyo umuuraha ta taasa ayaa waxa weeye kaba baqanaya faanzla allahu ilaah baa soo dejiyey inaka laa tahdii man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa kole xadiidka iyo umuurihiisa waa taan sooba ogaanay wey baabudaliil markaa de waxa weyaan garashada uu ruuxu garanayo waxani inuu xaq yahay kol haddaanu ku qancin oonu rumayn taasi garashadaasi ma anfacayso waa garanaya rasuulka ilahi inuu run sheegayo waxana uu la yimi xaq yahay bal inankiisa caliyo waaba dee uu odhanayay raac waa toosan yahay de waana kan daafacayey inuu waxani xaq yahayna waa garanaya lakin haddana dee ma rumayno tii iiman umay noqon waana arrinkaa hore dee qadarkaa u sabqayna waa kaas masuulkiisu kaa noqday bab dliil calى ana man maata calى الtawxiidi dakla اjanata qadcan waa baab dheer weeye caawa qaybun baan kaba gaadhaynaa kolley habeen dambana mooyi inaan dhamayn karno bal intan kaba gaadhno kol haddii lakin axaadiista qayb kamida aan macnahooda fahmno kolley waa isla dariiqun baan wada marinaynaa bab daliil wuxuu u baabaysan yahay daliilkii calى ana man maata ruuxa dhintay calى الtawxiidi tawxiid ku dhinta dakala inuu geliya aljanata jannada qadcan go-naan oo ruuxu hadduu isagoo muwaxida dhinto inuu janno gelayo iyadoo taasi wax dee aan shaki ku jirin ay tahay wax go-an ay tahay ama marka hore ha galo ama inta la cadaabo inay dad badan oo cusaada ka mid oo la cadaabaya waa jirtaa nusuustii baa inoogu timi shareecaduna waa iyo nusuusteeduna way isbuuxinaysaayo dee way iskaamil yeelaysaaye maha wax isburinaye way iswaafaqsan tahaye in badan oo cusaada mid oo naar gelaya way jiraan adugu ama marka hore ha galo ama ugu dambeyn muwxidiinta marka jannada naarta laga soo wada saaro jannada ma alkiisu haba noqdee kolley janno kii gala weeye laakiin macnuu maaha ruux kastoo tawxiid ku dhintay asal ahaan naar mama gelayo taas waa tan nusuustii badnayd aan haynee daddee naar laga soo saarayo muwaxidiin oo naar gelaya taase macnuu taa weeye kolley waanan sii caddayn doonaa axaadiista markay noo timaado bal baabkaasuu baabaysan yahay axaadiis badan baa inooguba iman doonta xadiiska ugu koobaad baan horta qabanaya xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xarbin kilaahuma labadooduba can ismaaعiil بn ibrahima bay ka wariyeen qaala abu bakri abu bakr isagu wuxuu yihi xadaثna بn culayata can khalidi qaala anahu qaala xadaثani اlwalid bn mslimi can xmrana can cثmana qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam man maata wahuwa yaclamu man maata ruuxa dhinta walxaal huwa isagu yaclamu u og yahay anahu laa ilaaha ila اllah ilahay u mooye cid kaleo xaq lagu caabuda inaanay jirin isagoo taa garanaya dakala aljanata jannada waa gelaya xadiidka bal si aad in yar u yar kala garataan cibaaraadkiisa man yar eegaya taraajimta ma eegayo markaa xadiidkan dee dib ugu soo laabi doonaa iyadoo bal xadiidkan aan furo uga dhigayna ama wax dee khulaaso uga dhigayna axaadiis ay noo soo socota ee kala duwan ay iman doonta haddii ala yidhaha baabkan dheer casharkan iyo ka dambaba axaadiista kuba iman doonta marka wuxuu sheeku yihi kilaahuma can ismaaciil labada uu sheegayaana waa abubakr iyo zuhayr oo labaduba raggii u axaadiistooda aada u badsay ama labadii ugu badnaaba ah ismaaciil ibnu ibraahim bay ka wada warinayaan ismaaciil ibnu ibraahimna kolle waan soo baranay cidii xafiday lakiin muxuu yihi qaala abubakrin xadata ibnu culaya waa sheeka ixtiyaadkiisii iyo diqad diqadii jaanibkan iyo kuba lahaa oo labadiisan sheeka uu xadiidka ka wada maqlay iyaguna sheekh keliya ka wada maqlay ismaaciil ibnu ibraahim ayaa cibaaradooda kala dunayd oo abubakr ibnu abi shayba isagu wuxuu yihi xadatana ibnu culayata ayuu yihi ama waa hooyadiisan soo marnay waa ku shuuroobay laakiin zuhayr isagu ismaaciil ibnu ibrahim buu yihi markaa si aanu dee bal hadalkii de markuu yidhaaho can ismaaciil ibnu ibrahim iyo dee si aanu midkood wixii uu yihi waxaana ka duwan aanu uga soo naqlin ama kii kale hadalkiisii aanu u raacin ayuu sheeku taa ukala soocayo abubakr xadana ibnu culaya buu yihi ismaaciil laakin waa m zuhayrse waa ka dunaayo ismaaciil ibnu ibrahim buu yihi intaaba wey khaalidkana waa khaalid lxadaa ama khaalid ibnu mehraan in la yidhaho insha allah inoo iman doona waana nin sikaaru taabiciina iqa ah alxadaadu ku shuuroobay kaboolihii laakiin nin kaba iibiya ama sameeyo maahina waa la fadhiisan jiray la yidhaho taasi waa la qabun baxay uno de waxa weeya iyagu bu markaasoo tiibaa deeta ay uba baxday walow barkoodna wax kale ay xagga nisbadiisan aan mar kale eegi doona insha allah waxa adigu uu xadiidka kaba warinaya walid ibnu muslim nin la yidhaaho walid ibnu muslimkani adigu iyo nin kaleo weliid ibnu muslim la yidhaaho inoo dambeeyo casharada kollay dambe ku iman doonaa jire bal mar baan yar kala farqin doonaa xumraankana waa cusmaan ibnu cafaan buu mawaalihiisii kamid ahaa oo waqtiyadii ugu horeysay ee la tegay ciraaq iyaba de waktigii ay bakar iyo sabyi ugu horeeye lasoo helay ama lasoo qafaashay oo de dadkii la xoreeyey buu kamid aha mawlid ibnu cusmaanna weeyaan oo de axaadiis kala duwan uu ka wariyay cusmaan o cusmaan ibnu cafaan bal markaa maxaa rasuulka ilaahay yihi man maata ruuxa dhinta walxaal huwa isagu yaclamu ogaya anahu laa ilaaha ila allahu ilaahay un mooye dee wax kaloo xaq lagu caabudaa inaanu jirin dakala aljanata jannadu gelaya taas ba yihi axaadiistii kala duwayna insha allahu tacaala way noo iman doontaa waxaana iska jirta axaadiisan ah ruuxii laa ilaha illa lahu yidhaahaa dee janu gelayadaas culamada qaarkood ayaa waxaabay yidhaahaan sida bukhaariya lagaba soo naqliyay waa ruuxu markuu isagoo toobad keenay camalkiisi iyo ficilkiisii xumaa ka murugeysan oo intuu taa yidhaaho waa taa saa kuma dhinto kaas baa axaadiisani ay noqonaysaa waa dee bal ta'wiil barhkood ba waxa weya waa zuhri iyo sida iyagana qowlka me saciid ibnu musayibe lagaba soo naqliyo ah intaan faraa-ida iyo lasoo dejin awaamirtan iyo nawaahidan waxaa la iska xarimaya waxaa la isku waajibiyey intaana iman ayay taasi ahayd eh, lakiin markii dambe dee faraa laa ilaha illa keliya aan lagu kaaftoomeyn waxyaale la doonayo oo haddii anu laba iman ruuxii dee aanu janno de waxa weyan hadhow cadaab kuba mudanayo ama waxyaale laisu diidayaa jirta bal barhkoodna taas way yidhaaheen bacdigood baa yidhi kelimadani waa mujmal oo sharax bay uba baahan tahay macnuhu waxa weeye anu ruuxii kelimada intuu yidhaaho waaddaa xaqaha oo fariidataha xaqa ay leedahay kelimadani waxay keenaysana ku camal falo ku dhaqma adugu waa aqwaalo culimada lagaba soo naqliyey eh, laakiin hadalka ah intaan faraa-ida lasoo dejin oo kale dadka axaadiisa inoo soo socota warinaya abu hurayra kaba mida ah, waktigaas salaadii way jirtay soom baa jiray zaka jirtay bal xajkana haddii la yidhaha sanadii lixaad ama shanaad baa la fard yeelay markaa waajib buu ahaa de acmaalu markaa badankood waabay jireenba oo kollay arrinku de taas maaha eh, waxaa adigu bal halkan khulaaso in horta waxaa iska jirta de qolooyinkan marka la eego oo firqooyinkii iyo kooxihii ruuxan bal matalan ama muminkia shahaadada iyo macsiya waxyaalaha laba yimi mawqifka kala taagnaayeen kollay dhowr mawqif baa jiray niman murjia la yidhaah baa jirtay oo kol kol iyagu ama axaadiisanba xujaba ha ka dhigteene ila ruuxu kol hadii uu dee tawxiid lagaba helo macsiye uu laba yimaada wax alla waxay yeeleysaa ma jirto kol hadii imaan jiro saa kufriga ruuxa ah camal khayri aanu waxba ugu tarahayn ayaanay ruuxii muminkaana macsiya waxba uba yeelayn waa de adugu kolley waa daaife u qaldan murje oo kolley dee markaas waa qulaadoodii niman khawaarij la yidhaahna way jireen o alle kol hadduu ruuxu uu dembi kabiire ah ku dhaco waa ku gaaloobayaaba oo isagu islaamba maahay waaba gaal hadhow naari ku daaim naar kuba daa'imaya taasna nusuustii badnayd ee wacdigii iyo dad naar in laga soo saariyo wixii baaba dee iyaga qowlkooduna burinaya niman muctazile la odhanaya iyaguna jiray oo lahaa haddiu dee dembigaa kuba dhaco horta mumin nimadii waa ka tegey kafirna ma odhanayno manzilo labada udhaxaysa ayay sugaan waa fasiq lakin macaal waa maxay naar uu ku daa'imaya marna kama soo baxay bal aqwaashaashaa jirtay kolley intumana waa dadka asxaab alahwa ama qolooyinka mubtadaciya dawaaifta dee halowsanaa aqwaashood bay taasi ahayd bal markaa lakin meesha arrinka jira waxa weeye kolley axaadiisana ay noogba jamcaan dee isugu soo geyn karnaa xadiiskana san markii horeba kuba laqbeeye maaha macno ama cibaarada tarjamada dakala aljanata qadcan dee maaha in janno waa gelaya kolley ee ama dee mar hore ha galo ama u ha kusoo dambeeyo janno waa gelaya taas baa macnuu yahay hadalka macnihiisu maha ilowba ilow marka horeba jannu gelayaaye waxaa laakiin axaadiistan bal khulaasadooda noqon iyadoo qayba badankooda ay noo dambeeyaan ay axaadiis aad iyo aada u badan tahay kolley dadku ruuxu dee waxaabay dee kaba mid yahay ruux isagoo taa'ibah oo dembi intuu galay sameeyey ka toobad keeno isagoo toobad keenay wax macsiyu ka dambeysay ee aan jirin dhintay kaa wacdigii ilaahay ilaahay ku ballan qaadayba inuu ka aqbalayo dembigiina ka baabinayo taas de waa macalfaa'iziin buu jannada gelaya kol haddii wixiisaasi ay wax la aqbalay oo toobadhaba ay ahayd oo kale bal taasi waa mid de la helo ruux muwafaqa oon xumaanba samayn waajibaadkii guutay nawaahidii ka dheeraaday isagoo yaqiintana qabo saa kuba dhintayna isagana dee wacdigaas baa jira oo waa kuwa la odhanayo dee jannadii baabay marka horeba gelayaanba taas oo kale laakiin ruuxii isagu isagoo macsiyo samaynaya iimaano leh kuwan leh dhintay macsiyadii aan kaba toobad keenin taa horta waxa weeye qowlku nusuusna say inoo keenayso waa taxta almashii uu ku sugan yahay ujeeddadu ilaahay subxaana watacaala mashiiadii ilaahay hadduu doono waxaan uu ka wada dhaafayaa waayo ilaahay baa wuxuu yihi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yashaa wixii intaa ka hooseeya cidduu doono u dhaafaya taxta almashii'a weeyo marka ilaahay hadduu doono waa ka dhaafayaayo kuwa hore sheegaynay ee maca dee saabiqiinta ah ama faa'iziintae iyagu janno gelayaba iyagoo naar arag ayuu kala mid dhigi haddii u isagu doonona dembigiisibuu u qaban uu u ciqaabi ee laakiin maxaa jira kol hadduu muwaxidnimo ku dhintay jannaar kuma daa'imayo ugu dambeyn waa laga soo saariy o axaadiisna way noo dambaysaa iyadoo badan jaanibkaa kalena waa laga soo saariy marka dambe ruuxa muwaxidkaa ma-aalkiisa iyo masiirkiisa wuxuu noqon un janna ayuu noqon marka axaadiisana kollay macnuhu waxa weeye dee ruuxii isagoo dee yaqiintan leh ama muwaxida dhintay taas oo kale dee haddii uu yahay ruux saa xaqii dhameeyey oo isagoo taaibba ahaa ama wixii la faray la wadayay wixii laga nahiyay kaba dheeraaday masiirkiisu waa marka horeba waa janno dee iyadoo ilaahay wacdigii taasi ay tahay haddii laakiin isagoo muqalida ama dee macsiya samaynaya uu dhintay arrinku waa taxta almashi oo axaadiisana maaha macnahoodu ilowba ilow marka hore uu janno gelayaa ma aha taas jannaba gelayaa ma aha ee waxa weeye kolley ma waa jannoo ama ha ka horeeyo haddii ilaahay ka cafiyo ka saamaxayna waa taxta almashi ama ha ku dambeeya marka dambo taasna cid mwaxidoo naar ku hadhaysa ugu dambeyn maba jirte taas bay noqono bal marka axaadiisan kolley macnaheedu si guud adigu taas bay noqonayaan walow dee halkan naanawi iyo hadal qaadiciyaad ka soo naqlinayana iyo uu dheeraynayo bal kolley ujeedada iyo khulaasadu bal taas bay noqon axaadiisna way noo socon doontaa lakiin arrin kalea jirto xadiidkan waxaa kuba sugan man maata wahuwa yaclam isagoo garanaya dhawaaqiba maba jirto isagoo garanaya lakin dee garashada kelista axaadiisaba inooguba soo socota waxa weeyaan ruuxu ictiqaad iyo garasho un uu gartay waxaan uu yaqiiniyey oon laga helin shahaadadii uu kuba dhawaaqay haddii dee isagoo intuu garashadaa gaadhay maanic ka manceeya sa dee isagoon hadli karayn iyo waxyaalahaasi aanay jirin ee uu hadli karayo makansanayo dee yaqiintaasun ama cilmigaas keliya kuma fille dhawaaqii shahaadaduna waabuu imanaya axaadiisa kale inoo cadaynaysa bal markaa macnuhu waxa weeyaan un waa isagoo dee si axaadiisa kaleba inoogu sugan matalan kelimaadkaas de waxa weeye ku dhawaaqay oo isagoo yaqiintaasi ay jirtay maha cilmi kale mujarado aan de waxa weeyaan isagoo ay u suurto gelaysay aanu ruuxu laba iman nudqigii wahuwa yaclam anahu laa ilaha illa dakhala jana xadaثna mحamed بn abi bakri الmqdamiy qala xadaثna bshr bn الmfضl qala xadaثna khalid الxada waa khaalidkii markii dhaweyd can اlwalid abi bshrin waa walid ibn mslimkii markii dhaweyd aan soo haynay baa imaka waa kunyadiisii qala samictu xmrana yaqulu samictu cثmana yaqulu samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam markii hore cancana bay ahayd can xmrana can cثman imika samictu samictu yaqulu samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu xaalu ku qawlaya mila waa xadiidkii hore sawan wax alla waxay ku kala duwan yihinna ma jirto waa kii hore ayuun baabu laba mid yahay weeye bal marka arinku kolley khulaasadu taas bayd ruuxu hadduu dhinto oo imaan uu kuba dhinto isagoo shahaadadan kuba dhawaaqay janno waa gelaya hadduu markii hore taayib ahaa ama macaasi ka badbaadayna de biraxmati rabbi na ilahay naxariistiisaa lagu gelaya camal laguma gelaye ayuu jannadii kuba gelaya naarna waa laga xarimi haddii deble masalan uu waxyaale ay kaba dhacdhaceenna waa taxta almashii'a ma goyneyno in de waxa weeyaan janno uu markaaba galo uma goyneyno de inuu naar ilowba ilow geli waa taxta almashii'a lakin waxa weeyaan ugu dambeyn haddii uu galaba naar say in badanoo cusaadi ay u geli doonaan waa kasoo bixi doonaa khulaasada taas wey axaadiista macnaheeda guud waa taasun bay noqonaysaa xadaثna abubakr بn نضr بn abi نضr qala xadaثnي abu نضr hashim بن الqasim qala xadaثna cubayd الlahi الأshtaciy عan malik بn mqwal عan طلxة بn mصrف عan abi صالح عan abi hurayrata waa sanad yar dheerba abubakr بn abi نضr iyo awowgii abu نضr buu ka warinaya hashim بن الqasim horeynu mqadimadii ugu soo maray waxa weeyaan oo mqadimadii de haddaa xusuusantin halkii ninkii lahaa waa adigoo de cmar بن الخaطاabna gees ka dhalay abubakrna gees ka dhalay asalkiisaan kuba soo maray oo adigoo dee ibnu imaama yahuuda haddana inaan cilmi xaggaaga laga helin de wax ma haboono ti u lahaa waa ayaynu kuba soo maray bal ragga kalena waa rag inoo soo noqnoqon doono on arki doona marar kale imaka casharka akhire qaala wuxuu yihi abu hurayra kuna maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam fi masirin rasuulka ilaahay maciisaanu hayna anagoo socod kuba jirna qaala abu hurayra wuxuu yihi fanafidat way dhamaatay aswaad lqowmi qowmka sahaydoodii oo dadkii rasuulka ilaahay laba socday sahaydii ay wateen iyagoo safar iyo jihaad kuma jira ayay go'day ayaa dee dhammaatay qaala wuxuu ihi abu hurayra odhanaya xataa hama ilaa u hamiyeyba oo de rasuulka ilaahay uu kuma hamiyey ee iyagii maslaxadooda isagoo eegaya gaajadan adaga ku timi ay uga badbaadaan binaxri bacdi xamaa'ilihim waa gaadiidkoodii siday ee ay fuulayeen bacdigood inuu qalaba waa geelii adee gaadiidkii rawaxisha u ahaa xamaail <clears throat> waa jamcu xamuulatin xamuuladu de waa neefka la raranayo ama la rarto taas buu noqonayaayo de bal malaha waxaa kaloo lagu dabdiyay bacdu bacdi jamaailihim oo jamaailna waxay leeyihiin ba waa jimaal oo dee jamcu jamal ah jamaca jamaciisii oo jamaaila de waana macno keliya bay wada noqonayaanoo isagu waa ama awrtoodii ay ama de waxa weya geeloodii iyo rawaaxishii ay reeranayeen in barhkood si bal waa gaajo adagoo timidna sahidii baa kaba go-de ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kuba hamiyey qaala abu hurayra wuxuu yihi faqaala cumaru cumar ba wuxu uhi ya rasuul allahi rasuulka ilaahay o low jamacta haddaad isu geysidba maa baqiya wixii hadhay aad ururisid min azwaaj اlqowmi qowmka sahaydooda wixii ka hadhay azwaaj jamcu zaadin weye waa sahaydoodii wixii ay siteen de hadday baqaaye jiraan kolley de waxyaala yaryar waa lasii heli midmidh haysta ee haddii aad ururisood meel keliya isugu keentid intaad ka dalabto inay keenaan bal ninkii ay wuxu hadheen oo fadacawta allaha ilaahay aada baridid calayha calaa hadi azwaaj lakaana khayran saasaaba fiicnaan layd oo dee inay gaadiidkii kama maarmayno safarna waan kuba jirnaa waa wixii aan dee meel kuba gaadhaynay ama inooba rabnaa ama aan fuulaynay ee adiga oo bal matalan iyagii ka dalbay inay wixii bal u hadhsan cid wax u hadhsantahay ay keenaan oo markay keenaan ilaahay aada baridid oo ilaahay barakeeya si dee aan waxa weeyaan kaaga baranay weeye bal matalan taas ayaaba fiicnaan lahayd taas buu yihi qaala rasul abu hurayra wuxu uhi fafacala sii buu falay rasuulka ilaahay wuxuu uhi keena aswaadii keena qaala faja-a waa yimi o dulburi qamadi ama dee waa bur waa qamadi kii isaga u saaxiibka abibur oo ninkii dee waxoogaa bur ah ama qamadii ay u harhsanayd intiisii buu la yimi wadutamri timirta kii lahaana u saaxiibkaana bitamri timirtiisii buu la yimi kii waxoogaa asdaadkiisii timirtii ay wax uga harhsanaayeenna ee sacab sacab iyabaa waxay soo heleen ba ay noqotee ayuu laba yimi qaala wuxuu odhanayaa dalxa odhanaya waa dalxaha abu saalix oo zakwan ah kasii warinaya dalxatu bnu musarifo waa nin reer kuufa ahaa qaarin ahaa siqana ahaa bal taasba weeye dalxatu bnu musarif ninkaas baa yidhi waa halkansay dee culimadii ay halkan kuba sharxeen oo yidhaaheen ninkaas baa wuxuu yihi waqaala mujaahidu mujaahid baa yidhi xadiidkan duruqdiisana mujaahid nooguma sugnay mala waa riwaayo isagu kaba warinayo weye laakiin riwaayaadkan meelahan inoogu sugan mujaahid sanadkiisa kuma jire dee waa ninkii macruufka ah lakin taabiciga ahaa wadunawatibi nawahu kii isagu laf iyo waxyaala haystay de laftaa timareena kolkol calfiga dawaabtooda way u haysan jireen oo way dee loo tumi jiray markaasa dawaabta laba siin jiray binawahu isna lafihiisii ayuu laba yimi wadunawati binawahu wa lakiin xadiidka waa laftigan mujaahid uu inoogaba soo naqliyey marka la eego kuwa kale dulburi biburi wadutmri ismu jinsigii baa lagaba cabiray dee aan ifraadka ahayn ee jamciga ahaa kana daahirku uxaan la wadunawa binawahu in la yidhaaho waayo nawati waa laf waa xabad keliya nawahna waa jamaci bay noqonaysaa bal waxa weeyaan haddaan dee majmuuco iskuba xidhan oo meel la geeyey lafdiga laguma idlaaqan siday barhkood ishaareen wadunawaati binawahu qultu daahirku bal sida dee kol hadday ku fasireen inuu mujaahid qaala mujaahidu ninkii lahaa yihi ahaa dalxat musarif halkana si un baa daahirena bal umuurahaas dambe muu sii taaban oo wuxuu yihi qultu waxaan idhi wamaa kaanuu yasnacuuna binawa bal waxyaalaha kale la cunaye la garay lafta maxay kaba dhigayeen maxay ku falayeenoo qaala wuxuu ihi kaanuu yamasuunahu way muudmuudsanayeenoo wayashrabuuna calayhi lmaa dhawaa marka ruuxa malaa gaajada ku adkaato wax kalaba waayo ayaa laftan ayaa de inta malaha carabka saaru muudsado muudsada biyana lagu cabayay oo malaha taas baa biyaha lagu cabayay waxbaabay taraysay oo sa dee waaqacadii ama khaswadii ama dee arrintii khabad oo kale markii dambe ilaahay nibiriga weyn uba soo saaray waktigaa horeba xabad xabad baa la siinayay oo xabadii markii wax kale ay dhamaadeen buu qaa'idkoodii ama amiirkoodii xabad xabad timiru uqaybinayay waxaa la weydiiyey taas baa ilaa waktiga waktigiisaabay dee ku gaadhayeenoo maxay idin taraysay xabad keliya o markaasuu yihi markaanu iyadiina weynay ayaan dareenay wax inay taraysay o iyadiina marka xabadii la waayey ayaan faqdigeedii ayaan dareenay inay wax taraysa de iyaday biyaha ku cabayeen mala inta xabadaa yar moodmoodsadaan una bal tan wey haddaba in kanu yamasuna ficilkuna in san aqriyayo aniga iyo musunahuba miimtooda mise ba ii taale lakin dee lugada carbeed waxaa aada u badan ficilku ficilo baabkeed inuu yahay weeye masa iyo masu inuu taa yahay sadee shama iyo shamu iyo masa iyo masdii taabashadaba ahayd oo kale walow luqadan kalena ay soo naqliyaan oo maso iyo muso labadaba dee markaa masarkoodii sibuu ku wada imanaya iyo ismigoodii faacile lakin waa mudaarica kala dunaanaya dee kolley amarkiina markaa in yar buu kala baydhaya mudaaricooda kala duwana waa xarakun bay ku kala baydhayaan وyشربوna عalayh الmاء qaala wuxuu hi fadacaa عalayha rasuulki ilaahay markii la keenay timirtii iyo wixii lasoo heray burki iyo wixii sadee xadiis nooguba soo socda nadci iyo masale la goglay la dul dhigay ayuu ilaahay baryey waa duceeyey uu duceeyey xatىa malأa الqوم azuulathm macnaha ujeedadu markaasaa dadkii la amray rasuulku yihi gurta oo weelalkiina ku gurta waa weelkanye gobashan yaree ama masalahan yaree korkii hortiisa yaalla wixii kusoo urla keenay ee koobnaa ayaa markuu ilaahay baryay wuri gurta markaasaa nin weelkiisii weelkiisiibuu ku gurtay ku gurtay xataa malaa alqowmu ilaa qowmka ay buuxiyeen aswidatahum aswidadood ujeedadu weelalkoodii zaadka ay ugu jireen aswida ee waa jamcu zaadin sia aswaadaba aswaadana waxbaa lagu buuxiyaayo iyada lama buuxiyo waa sayda nafteedii de waxaan iskaba qadaranaynaa mudaafo ama iyadii baa mubaalaqa ahaan hayaa dee looga cabiray weelkii oo de waa iyadii baa laga cabiray lakin waxaa loo jeedaa weelkii iyada lagu gurayay un loo jeedaayo xataa malaa alqawmu azuudatahum waa wicaa azuudatihim saahiyadii ay wateen weelalkii ay ku wateen ama kishkiisii ama weelkii kale uu ninka saaba sitay iyo wuxuu wax ku watay ilaa ay buxsadeen lafdiga lakin azuuda asalku waa zaadka naftiisa ustaadkana waxbaa wax lagu buuxiye isagaa he lakin de kii la buuxinaya ma noqdeen qaala wuxuu yihi faqaala cinda dalika markii arrinkaasi dhacay ee mucjizadaa weyn oo rasuulka ilaahay in badan kasoo noqnoqotay axaadiis kala duwan aan arki doona taasi ay muuqatay ayaa rasuulka ilaahay muxuu yihi ashhadu an laa ilaha ila اllah ani rasuul الlahi waxaan qirayaa dee ilaahay uun mooye cid kale oo xaq lagu caabudaa inaanay jirin wa ani rasuul aniguna rasuul ilaahay inaan ahay markaasaa rasuulku yihi waa halkan maxalushaahidke laa yalqaa lama kulmayo allah ilaahay bihima waa bishahaadateyn labada shahaado weeye cabdun adoon hayra shaakin waa mid isagu shakisan oo ifihima iyaga fiigood iyo waxay keenayaan kuma shakisan xaal aanu ahaanin oo isagoo yaqiinsan weeye ictiqaad halkaa iyo calam yaqiin iyo hubaal ay kaba tahay oo waxa weya ikhlaasna ulaba imanaya haddii u ruux taa kuba dhinto ilaahay kulaba kulmo ilaa oo ruux sidaasa la helo rabbi taa kulaba kulma dakala aljanata jannada uu gelaya waana xadiidkii marka dhaweyd aan soo maray lakin duruqdiisa ayaa inooba socota bal xadiidka dee umuuraha kusugan mucjizada weyne rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh mucjizaadkiisii ama aclaamtii nubuwadiisoo dee aada usoo noqnoqotay oo dee duruqdeedna ay badan tahay aimada qaarkoodna kolley ay dee mualafaad iyo musanafaad musanafaadkuba khaas yeelaan waa inooguba sugan tahay waxyaalaha kale ay sugan markaynu eegno cumar oo kale rasuulka ilaahi waxbuu kuba hamiyey soo dadka maslaxadood iyo eegaya dhibtood dee dhibaatada haysata si bal ay kaga badbaadi lahayn xataa si koobanba haba noqoto waa kan waxu ishaaray oo wuxuu leeyahy markaa waxay noogu sugan ruuxii mafduulka ahaa ciddii dee mudnayd ee faadilka ahayd inuu u bandhigada ama uu kula taliyo u ishaaro wuxuu u arkayay maslaxo sidee ka faadilkiina u bal u arko hadday maslaxataasi ah ay kuba suganto maslaxadaasi ay u muuqato wixii uguba dhaqaaqo bal taas oo kale xag kalena de adabta fiican ee u isticmaalay cumar taas waan aragnay oo rasuulka ilaahay saa yeel muu odhan muxuu yihi hadalkan eeg waa cardi law jamacta mala haddaad ururiso o aad ka dalabto inay taa keenaan saasaa mudnaan lahayd oo roonaan lahayde ifcal kada iyo dee dadka kubarada marka wax loo ishaarayana kolley waa hadalkii de iyo habkii adabtu ay kuba sugnayd ee la odhan lahaa bal xadiidku dariiq labaad buu leeyo kii hore inoogaba dheer oo intii inoogaba badan wey وxadثna سهل بن cثمان وأbو كرayب محمد بن العلاء جميعا عن أbي معاaويةa qال أbو كرayب xadثna معاaوية cباarada nu soo celinayo koley de waa tan aan ku yar celcelinayno waanan aragnay oo labada sheeke سهل iyo أbو كرaybe أbو معاaوية oo محمد بن khازim la idhaaho kaba wariyey ayaa midkood muxuu yihi isago xadثna معاaوية ka kalena de waa عن أbي معاaويةa ayaa cibaaradiisu ayd عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرةa أو عن أbي سعيidi shak الأعمش أعمش baa shaki halkan ka galo macnaa waa maxay xadiidka bal horta acmash baa laga warinaya acmashna abu saalix de kuwan buu kaba warinayaa maxaa xadiidkii laakiin ku sugan shaki baa acmash gale oo saxaabigu abu hurayra miyuu ahaa mise waa abu saciid halkaa saxaabiga xadiidka warinaya shaki ka galay inuu abu hurayre yahay iyo inuu abu saciid yahay laakiin mid baa jirta oo horta bal intaanan taa gaadhin sanadkaa horeynu soo haynay ee cubaydاللahi الأشhعي عan malik بن مغول عan طلحة بن مصرف عan أbي صالح عan أbي هريرةa iyo sanadkan labaad ee xadiis keliya lagu wada wariye waxay labadan isnaad kaba mid yihiin imaamkii daraquni horaanan habeenadii madklka ama dee bilowga hordhacyada aan kusoo jirnay umuuraha uga soo waranay axaadiis qaarkood oo uu leeyahay shardigii ma gaadhsiisno ama axaadiis naqdi iyo intiqaad kaba yimid daraquni ilaa dhowr iyo sagaashan ama shan iyo sagaashan xadiis baa kitaabka kuba sugan baan idhi labadan imika isnaade xagga sanadka weeye ayaa kaba mida oo wuxuu daaraquni leeyahay oo uu ku cileeyey labaduba cilay leeyihin buu leeyahay ka hore wuxuu ku cilaynayaa cubaydullahi lashjaci baan haynaa dad baa la wadaagsaday abu usama ninkii la odhanayay uu kaba mid yahay marka waxay leeyihin wuxuu leeyahay xadiidka siday ku wariyeen kuwa kale waxay ahayd can malik ibni miqwal عن لحة بن مصرف عن أبي صالح مرسلا mrslnima lagu wariyey halkana mوصulnima inoo taalo cilu taa kagaba dhigay xadيثki o xadيثkan qolooyinkii kale cabdللah الأشجعي la wariyey xadيثka mrslnimay ku wariyeen bal ujeedada أxاadiثan la yidhaaho buخaarي iyo msلim baa laga soo reebay waa lagu naqdiyey dee maha macnuhu inay wada daciif yihiin oo arinku taaye lakiin bal cilooyinku iyo halka naqdigu yahay iyo jawaabteedaan yar arkaynaa sida halkan sanadka labaadna wuxuu ku cileeyey oo sanadka labaadna imika uu ku cilaynaya waa in shakigan in acmash la isku khilaafay xadiidkan acmash dadkii ka wariyey way iskhilaafsan yihin oo acmash korkiisaa ah khilaaf kaba dhacay kol wuxuu yihi can abi صaalixin can abi hurayrata ama shakigan ee bal isagaa laga wariyuu leya can abi saalixin can jaabirin jaabir ibn cabdillahi shaki baa adigu oo markaa wax lahuba maaha eh, lakin bal waxa adigu jawaabta culimadu tahay kolle nin kale abu mascuud dimashqi la yidhahda kitaab buu leeyahy isna madbuuca oo uu kitaabka daraquni isagoo kitaab wuxuu umuurahan kagaba hadlay uu kaga jawaabo axaadiisan ama dee qayb ahaan kagaba jawaabe horta mid weeyaane hadii ruuxu iskaba daawaaba laba saxaabi ee cid aan saxaabo ahayn raawigii cid kaba warinayay laba nin uu yidhaha hebel baan xadiiska ka maqlay ama hebel labadooduba laba ninoo lagu kalsoon yahay ay yihiin dee inagu wuxun baaba rabnay xadiidka ninka warinayaa siqo inuu yahay kol haddii haddii kan la magacaabana siqo yahay haddii kan la magacaabona siqo yahay xadiidka taasi waxama yeesho kolley oona sida kutub lmasalix kuma sugan dhibtu waxay timaadaa haddii labada nin shaki uu galay midkood daciif yahay oo de waxay ixtimaalaysa inuu kii daciifkaa xadiidkii warinayo markaas baa xadiidkii la celinaya lakin haddii kan la magacaabona kani siqo yahay kan kale haddii la magacaabona uu siqo yahay xadiidkii kii la magacaabo waa siqo shardigii waan haynaa dhib ma keenayso marka horta taas maxaa taa kaba sii de iyadna kasii khaasan haddii arinku yahay laba saxaabi saxaabtu dhamaan waa wada cuduul haddii san oo kale hebel iyo hebel la yidhaaho bal haddii la yidhaha rajul min aلصaxaaba waa inooma magacaabin nin saxaabadii kamida ah la yidhi wa saxaabi dhamaan waa wada cudulo ilahay baa tacdiiriyey marka iyaga xadiidka wax darara iyo wax taasi ay kuba imanaysaa ma jirto kollay naawinama la riyaadka meelo xadiidka markuu soo naqliya waa waa ishaaraan bal markaa taasi waa mid oo cilo maaha waa cilo yaroo sanadka gashay lakiin cilo xadiidkii yeelaysa maaha arrintaa kale dee xagga mursalnimaduna uu isagu kollay dariiq uu leeyahay oo ah haddii xadiidkii mursalnimo iyo mawsuulnimo la isku khilaafo cadadka inagoon eegin in xukumku uu yeelanayo ka wasliyey ee ziyaadada loo ziyaadatu iqa maqbul yidhah walow dee markaan eegno raggii axaadiisa ay ma aimada xadiisku aanay dariiqo goynkaa jasmina kolba ay kala raajax yeelaan bal markaa taasnaaye bal xadiidka waxaan leenahay waa wax yaroo isnaadkaa daraqinu sheegay aimadna ay kaba jawaabeen arrinku haddii xataa sanadkaa la cilayana ma tigan xadiisku in aimo kale iyo saxaabo kaleo inoo wariisayna waa jiraano iyo markaa salamat ibn akwac oo kale iyo oo bukhaari kaba wariyay xadiisku sidiisa waa inoogu sugan yahay haddii cilla xataa sanadka ay gasho waa xadiis inoo sugan bal waxaan leenahay waxyaalahan la yidhaaho e bukhaari iyo muslim baa lagu naqdiyay qeybo dhami noocyadaasay noqdaanba de kuwa qaarkood naqdigu waa xoog buu leeyahay qaala wuxuu yihi markaas abu hurayra odhanaya ama de abu saciid bo lama kana gazwatu tabuka duulimaadkii tabuka markay ahaatay waa sanadii sagaalaad ee hijrada waa jeish alcusra jeishkeediina laba baxay iyo saacat alcusra iyo suuratu tobanna in badan iyo axwaasheedii ay kuma sugnayd haddaba duulimaadkii tabuk ee sanadii sagaalaad ee duulimaad rasuulka ilahi u baxay kii ugu dambeeyey adabadi mid kale umuu bixinba markay taa ahaatay waxaana loo baxay sham dee tabukna waa imika magaalo weyn oo sacuudiga ku taale lakiin dhinaca sham xigta ah waqooyiga sacuudiga durugsan kuma taala oo dhinaca sham xigta ah, waa adraafta ugu sokayse shamba ayay ku dhowdahay taas markay ahaato rasuulka ilahi halkaa uba baxay ayaa asaaba naas dadkuna way badnaayeen waana dee muddana waa la soconayay wakti xagaayana waa la baxo dhulku kululyo hanfidhacayo ayaa asaaba naasa dadka waxaa asiibay majaacatun gaajo daran majaacadan waa aljuuc waa tan imika la isticmaalo waa aljuuc ashadiid manaa juuc way kasii xeel dheer tahay gaajo adag ayaa dadkii ku dhacday markaasa maxaa dhacay markii dee saahidii baa ka dhamaatay waa geesh kuma yaala qaali waxay dhahan ya rasuul allahi rasuulka low adinta lana waa usluubkii aan sheegaynay cardiga ahaa adabtu ay ku sugnayd haddii aad noo fasaxdid lana anaga oo fanaxarna aanu gowrgowracno oo nawaadixana waa geela iyagan ama rawaaxisha iyadan nawaadix jamcu naadixan iyo jamcu naadixatin ba waa adigu neefkan geele la dhaansado taas baa naadix mudakarka la yidhah maadixada muanaska la yidhah awrkii hashii waa kuwii adigu la dhaansanayey e markaynay waktiganna waa kuwa safar kuma gelayey markay madiine joogaanna beerahooday u dhaamin jireen oo beerahoodaa loo dhaamin jire haddaba waa gaadiidka iyagan aanu wadano ne wax kale ma jiraane haddii aad noo fasaxdid inaan qalano oo fa akalnaa aanu cunno hilibkeedii de tan waa la gaajaysan yahay wadahanna anu ku dhaashano kolley laftigu waa tukenaya wadahanaadan walow dee ay halkan culimadu kuma fasireen ujeedada wadahanaadan ama macnaheedu inuu wadahanaadan walow taa aan looga jeedin ibtihaankii macruufkaaye itakadnaa duhnan min shuxumiha waa wixii xayd ay leedahay iyo baruurteedii waxa aan shiilano onu halkaa dufan iyo duhni aan dee wax ku darsano kala soo baxno weeye onu bacnaa itakadnaa minha markaa de duhnan ama istakrajna minha duhn aladhaan faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi ba wuxu uhi de waan gaajaysana saasaa mudnaan lahayd rasuulku wuxu uhi ifcalu fala qaala wuxu uhi fajaءa cumar cumar baa yimi faqala wuxu uhi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahi ow in facalta haddaad saa samayso qala الظahr gaadiidku waa yaraanaya aلظahr waa gaadiidka o de waxa dahri loo yihi ikawnihi yurkabu calىa dahri dhabarkiisaa la fuulaa lagu rartaa marka gaadiidkan dadku ayaa yaraanaya de waana dheer dhahayba walakin udcuhum waxaad iyaga ugu yeedhaad ka dalabtaa oo tilaha keena bifadli aswaadihim sahayahoodii wixii ka harsanaa ama baqaayihii iyaga aswaadooda markaa ka dalab inay keenaan uma dcu llaha lahum ilaahay u bari oo alayha e alىa hadihi اaswaadi bilbarakati ilahay inuu barakeeyo oo taas ilaahay uweydiin lacala llahi ilaahay waxaanu mudan yahay an yajcala fi dalika marka la yidhaha walaa mafcuulki waa iska xasfanya wataa garana an yajcala fi dalika albaraka in ilaahay arrinkaa baraka yeelo u barakeeyo intaas ay ku filaato gaadiidkeenna uu inoo badbaado aan ka nabad galana in dee gaadilaan ay naguma dhacdo laguna gaajo baxo taas baaba laga yaaba faqaala rasuul llahi sala allahu alay waslam nacamha arrinkaa weyne u sheegay ayuu yihi ha oo waan yeelayaa nacamta halkana dee waa wacdi dee waay waatanoo tasdiiqna way utimaadaa wacdi aalibna waa utimaade halkani waa wacdigi wixii usoo bandhigay de inay jawaabmayaan su-aal ugaba jawaabayo oo imaka nacam uma iman oo taa tasdiiqa daalibka idhaah ee waa wacdigii tasdiiqe waa wacdi oo ruuxii daalibkae wax kuweydiisay haddaad nacam tidhaaho macnuhu waa ballanqaad wixii la fulinayo lagu ballan waa wacdi qaala fadaca rasuulki ilaahay baa wuxuu dalbay binidaacin nadcin nadacin iyo nadcin iyo bal nadacin intaba way ku dabdiyaane ta u badan binidacin nadac waa masalo un waa adigu haragan marka dee la megdiyo sa masalihi weeyaan oo taas ayuu yihi keena uma daca oo isagiibu gogolfay basada uu kala bixiyey uma daca wuxuu dalbay bifadli azwaadihim wixii sahayahoodii ka baaqiga ahaa qaale wuxuu uhi fajacala rajulu abu hurayra leh ninkii baa wuxuu gudagalay ama de ay noqday yaji inuu la imanayo bikafi duratin sacad arabakeba duradu dee talawaatay macruufka qaala wuxu uhi wayaji aakaru waa wixii iminka saabahayse uu saahiba u ahaa gurigiisi kasoo qaatay ka kalena wuxuu la imanayay bikafi tamr waxau haysaaba waa inta waa sacad markaa timir hor dhici karto ee wuxuu muddo ayuun ku yar qadi kari laha qaala wuxu uhi wayaji aakaru ka kalena wuxuu la imanayay bikasratin waa dee malaha isagoo ama duradii ha ka dugto ama dee shaciirkoodi wixii uba badnaa ama qamxiya intii kimistahayd iyo khubsigii uu duutay jab yaroo tii tiibuu keenayeba xata ijtamaca ilaa uu soo ururay cala nidaci waa masalihii ama gogashii la dhigay min dalika waa waxaa aswaadoodii iyagu ay la imanayaan shayun yasirun wax ma hadhsanaaba mamay jirin ciidankaa badan ee kumayaalkaabaa wax yar ayaa laga helay oo halkii la keenay qaala wuxu uhi fadaca rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa dalbay oo aleyhi ilahay buu baryay aleyhi alaa waxa wey calaa ma jtamaca bilbaraka in ilaahay barakeeyo azwaadan iyo waxaan la keenay uma qaala wuxu uhi hudu gurta weeye fi awciyatikum weelalkiina oo nin ruux kasta weelkiisa intuu soo qaato halkaa hakaga ha kaga gurto oo weelkiisii ha buuxsado qaala wuxu uhi abu hurayra faakaduu fi awciyatihim macnaa waxa weeyaan way qaadeen oo waxay ku gurteen weelalkoodii xataa maa tarakuu ilaa aanay kaga teginba fi lcaskari ciidankii badnaa wicaan weel ilaa mala-uh macnaa waa ciidankaa kumayaalkaa waxay weel wateen oo dhanba waxa laga buuxiyey raashinkii halkaas ilaahay barakeeyey oo waxaa yaree kooban aan dhammaanahaynba de waa rasuulka ilaahay mucjisadii salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaale wuxu uhi weliba intii markii weelalkii la buuxsaday ayaa faakalu dee wax sidaa lagu cunayaa meesha jiray timirtii oo kalena waa uma baahno sida duradii maaha karin iyo waxyaalo uma baahno kisarkii iyagana la keenay ee iyadna ilaahay badiyey halkii baa lagu cunaya xataa shabuuci ilaa ay dhergeen wafadilat fadlatun ama wafadalat fadlatun ficilku labada wejba waa ku yimaadaa fadila iyo fadala macnaa waxa hadhay weliba baqiyo oo waa laga dhergay oo haddana halkii waxbaa kuba hadhay faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi ashhadu an laa ilaha ilا الlah وanii rasuul الlah laa yalqى اllaha bihima laa yalqى lama kulmayo allah ilahay bihima waa labadaa shahaado cabdun غayra shakin ama adoon rag ha aado ama dumar غayra shaakin mid shakisan غayrkii xaal uu yahay isagoon shakisnayn oo fa yuxjaba laga xijaaba can اljana addoonka rabbi kula kulma labadaas isagoo taa yaqiinsan rumaysan saa ku dhinta de waana inoo dambaysaa ruuxa kelimadiisa ugu dambaysa laa ilaha illa haatana isaguna jana gelaya janno lagama xijaabayo janno waa ku gala e ama hore ha u galo ama dib ha u galo allah subxana wataعala alam alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم